bsmi اllahi الرxmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وsaxbih أجmaciin ama bacdu qaala اlimam اlmuؤlif raximah اllah tacalى الnowc الثالiث والhamsuun الnowc الثaaliث والhamsuun nooca konton iyo saddexaad oo min anwaaci culuumi اlxadiid ka mid ah almu'talifu wاlmukhtalifu mu'talif iyo mukhtalif weeyaan yacnii waxaa matalafa khatan mu'talifku waa ma'talafa khatan wixii far ahaan isu soo dunmo waftaraqa wakhtalafa khatan wakhtalafa nutqan ayb ma'talafa khatan wakhtalafa nutqan xagga dhawaaqay ku kala bedelan yihiin oy isku khilaafayaan xagga dhigaalku laakiin waa isku mid oo farta waa isku aadan yihiin huwa fannun jaliilun fanni weyn weeyaan yaqbuxu jahluhu ka jaahil noqoshadiisu ay fool xun tahay biahli اlcilmi dadka ahlu cilmiga inay ka jaahil noqdaan ay fool xun tahay laa siyamaa ahla alxadiidi kumaba sii jiraan dadka xadiidka iyo cinaayada siiya waman lam yacrifhu qofkaan garanin oo aan mutalifka mukhtalifka aan daymo u lahaanin yaksuru waxaa badanaya khada'uhu gefkiisa ayb gefkiisa ayaa aad u badanaya wayuftadaxu bayna ahlihi dabcan dadka marka ahalkiisa ahna cilmigan agtoodana wuu ku fadeexay waa lagu fadeexayna ayb maxaa yeelay wax lagu garo kara ma ahan qiyaas waa wax uun samaac keliya uun u khuduucayo wa huwa mu'talifka iyo mukhtalifkana maa weeyaan yattafiqu waa asmaa yattafiqu iswaafaqayo fi اlkhadi xagga dhigaalka duuna lafdi xagga dhawaaqa may ayb dhawaaqa ka sokay khadka unbay iska waafaqayaan wa fiihi musannafaatun baa laga alifay kutub ayaa laga sanifay axsanuhaa kan ugu wanaagsan wa akmaluhaa ugu kaamilsan ayb alikmaal weyaan kitaabu اlikmaal libni makuula alamiir ibnu nasr nasr ibnu makuula alamiir nasr ibnu makuula ayb kitaabka marka alikmaalka kaasaa ugu wanaagsan taqriiban ilaa toban mujallad meelahaas camal sheekh cabdiraxmaan ibn yaxya almucallimi eh, ayaa aad uga shaqeeyey ayb daylna waa leeyahay <clears throat> shaqo bani aadam maadaama ay iska tahay waxunbuu ka tegtegay wixii marka uu ka tegey iyo wixii kale iyagu markaa eh, islaax iyo toosin u baahanna culimmadii dambe ah, ayaa ku dareen oo haylay u sameeyey haylu ikmaali ibni makuula ayaa la yidhaahda ayb axsanuhaa waakmaluha اlikmaal libni maakula waatamahu waxaa dhammaystira ibnu nuqطa alxaafid ibnu nuqطa saaxibu الtaqyiid weyaan kitaab la yidhaha ataqyiid ayuu leeyahay deyl <clears throat> ayuu marka sameeyey ayb kitaabka ibnu nuqda laftirkiisana <clears throat> jamaaludiin ibni saabuni iyo alxaafid mansuur ibnu eh, sulaym iyo yaa deyl usii sameeyeen iyagana deyl waxaa usii sameeyey muqalqaay calaa uddiin ayb kiisa waa maطbuuc muqalqaay kitaabkiisa ayb <clears throat> wajamaca fiihi alxaafid abu cabdillaahi adahabiy <clears throat> mujaladan samaahu mushtabihu nisba iyo isagana kulmiyey calaa kullin marka eh, ibnu xajar ilaa laga soo gaaro <clears throat> shaqooyin badan baa laga qabqabtay ibnu xajar wuxuu alifay kitaab la yidhaha tabsiiru اlmuntabih bitaxriiri اlmushtabih aad buu marka u taxriiriyey wax badan mutalifka ee mukhtalifka laftirkiisa waxaa wax ka alifay alxaafid ibnu naasirdiin dimashqi ayb kitaab weynoo mujalladaad badanna waa leeyahay kuwa bukhaari iyo muslim u gaarka ahna taqyiidulmuhmalka ayuu qayb dhan uga dhigay kuwa bukhaari iyo muslim mu'talifka iyo mukhtalifka saxiixaynka ku jiro taqyiidkaasuu aad ugaga hadlay ayb saddexda mujallad gaaraya ayb waatamahu bnu nuqba wahuwa muntashirun weeyaan wahuwa noocaani muntashirun waa mid faaf mid faafsan laa daabita daabit uunan u sugnaanin aanu lahaanin fii akarihi badankiis laa daabia daabit fii akarihi badankiis ma ahaanin dhexdiisa wamaa dubita wixiise la dabdiyey inta yar ee la dabdiyey qismaani laba qaybood weeyaan axaduhumaa qaybka koowaad axaduhumaa qaybka koowaad cala alcumuumi cumuum korkiisaa lagu dabdiyey <clears throat> yacnii cumuum korkiisaa lagu dabdiyey wuxuu ka wadaa kitaab gaara ma aha wax laga hadlayo waa si cumuumu ah hal kitaab oo mucayana ah aan ahayn baa kuwa loo dabdiyey nooca koowaad nooca dambena waa wixii kitaab ku qaydan oo wuxuu ku dhihi doonaa wixii saxiixayn iyo muwada <clears throat> asmaadaas ku jiro noocaasna waa intaas intaanna waa intaas marka noocna kutub ayaa lagu qayday noocna waa iska caam oo wax kutuba laguma qaydin ayb marka eh, axaduhumaa labada nooc kooda hore cala alcumuumi waa cumuum korkiis wixii lagu yani eh, dabdiyey cumuum korkiis lagu dabdiyey oo aan kitaab lagu khaas yeelin ka sallaam oo kale kuwaasuu sheega hadda marka ka sallaam kulluhu dhammaantiis mushadadun weeyaan laamkiisa mid la shaday wa <clears throat> ilaa hamsatan shan maahane shan mooyaane eh, naam waalidu cabdillaahi bni salaam wa moxamed bnu salaam shaykhu اlbukhaariy asaxiixu takfiifuhu waa salaam in la dhaho waa laysku khilaafay yani midkan moxamed bnu salaam shaykhu اlbukhaari moxamed bnu salaam albikandi qaarna waa shideen qaarna waa ka tageen shadka waa takfiifiyeen marka wuxuu leeyahy asaxiixu takfiifuhu ibnu rajaba wax ka alif risaala waqiila oo ninkan yani waalidu shaykh اlbukhaari waqiila waxaa la yidhi mushadadunna waa la yidhi wasalaamu bnu muxamed bni naahid wasamaahu طabaraaniyu salaamata ayuu dabaraani asaga kan ku magacaabayba haddii salaamata lagu magacaabo baabkan waa ka baxa ayb laakiin calىa qowli hayri طabaraani salaam waa bitakfiif ayb wajadu muxamed bni cabdilwahaabi bni salaam aljubbaa'iy almuctasiliy awowgiis muxamedkan awowgiisa salaam qaala almubarad waxa uu yidhi laysa fii kalaami alcarabi carab kalaamkeeda ka mid ma ahan salaam oo mukhafafun salaamun mukhafafun ah ilaa waalidu cabdillaahi bni salaam aلصaxaabiy maahane ayb wa salaamu bnu abi اlxuqayq mooyaane qaala waxa uu yidhi yahuudigii qaala waxa uu yidhi wazaada aakharuuna kuwo kale waxay ku dareen salaamu bnu mishkam ninkaa la yidhaha khamaarun fi ljaahiliyati yanii huwa isagu khamaarun weeyaan mid khamrogada ahaa fi ljaahiliyati xilligii jaahiliyada aad yacni macruufuu ku ahaa khamriga u iibin jiray waalmacruufu tashdiiduhu kaas laakiin sida macruufkaa waa sallaam sallaam bnu mishkam weyaan ayb kuwaan marka cala alcumuumka wuxuu ku bilaabay salaam cumuum marka markuu ku leeyahy meel allaale meeshaa ku aragto waa kitaab allaale kitaabkaa ku aragto ka wadaa sallaam waa shidan yahay ilaa shantan qof ma ahani shantan baad qaadanaysaa inta kale waa shide waa qaacido <clears throat> waa daabit cumaaratu haddana wuxuu soo galay cumaara cumaara iyo cimaara ayuu kala saaraa laysa fiihim bikasri اlcayni laysa fiihim ay laysa fi ruwaati ruwaadda dhexdooda ma ahaanin bikasri اlcayni cayntoon la hoos dhigo ilaa ubay bnu cimaara ma ahanin aلصaxaabiy waa ninka xadiidka tawqiitulmasxiga warinayo xadiidka daciifka ah intaa doonta iska masax xadiidka dhahaya daciifka ee buluuqana uu ku jiro ninka werinaayo saxaabiga warinaayo ubay bnu cimaara laga wariyey saxaabiga laga wariyey ayb ilaa ubay bnu cimaara ma ahni wa minhum waxaa ka mid ah man dammahu qolo goday midkan saxaabiga cumaara way yidhaahdeen cumaara iyagu say khilaaf baa ku jira bacd alculamaa ubay bnu cumaaray dhaheen inta badan laakiin ubay bnu cimaara bay dhaheen ayb waman cadaahu wixii ka soo hara saxaabigan aabbihii jumhuuruhum jumhuuru اlculamaa bidami bay akhriyaan cumaara ayb wa fiihim waxaa ka mida jamaacatun biاlfatxi wa tashdiid اlmiim camaara baab kalu gala isaga wa fiihim jamaacatun biاlfatxi wa tashdiid اlmiimi camaaratu markaa la yidhi axadu ajdaadi haclaba dad xoogaa badan oo naagahana camaaratu bint cabdilwahaab alxumsiya iyo camaarat bintu naafic aljumaxi iyo yaa ku jiraan marka calaa kullin cumaara iyo cimaara wax tashdiida aan lahayn waalidu ubay saxaabiga cimaara wixii soo haro cumaaratu kuwo badanoo iyaguna la fatxiyey laakiin miimka la shiday waa jiraan camaaran laleeya niman inaagaba isugu jiraan kariiz ayb kariizun bilfatxi weeyaan fii khusaaca hadda wuxuu rabaa inuu kala saaro kariiz iyo kurayz ayb bilfatxi fii khusaaca wa bidammina fii cabdishamsin reer khusaaca haddaa aragto kariiz dheh ree bani cabdishamsi wax allaale wixii aad ku aragto saan u qoran kurays akhri aybisagoo musaqar ah meel kitaab allaale kitaabkaa ku aragto kitaabkuma qaybiyo ayb marka kariis iyo kurays waa wuxuu kala saaraa khusaaco dhan waa kariis cabdishamsiyo dhan waa kurays waa daabit marka kaana iyo kayrkood bani cabdishamsi iyo hayruhu xizaamun bizaayi dubia bizaay ayaa lagu dabdiyey fii qurayshin yuu ahaaday quraysh dhexdeeda xizaamun oo bizaayi fii qurayshin wa biraa'i isagoo ra' ku dabdisanna fi lansaari ansaar dhexdeeda marka biraa muxuu ka wadaan xaraam xisaam iyo xaraam oo kala saaraan wixii quraysh haddaad aragto waa xisaam ansaar haddaad aragtana xaraam ansaar xisaam ma qabaan qurayshna xaraam ma qabaan alcayshiyuuna wuxuu kala saaraya haddana alcayshiyu alcabsiyu iyo alcansiyu bilba walyaa wاnnuun marka la qoraayo isku siyaa loo qoraa haddii aan la shaqli haddaan la dhibcinin isku si unbay u qoran yihiin cayshi iyo cabsi iyo cansi miduu yahay ma garanaysa ayb alcayshiyuuna bilmucjamati loo dabdiyey shiinka ayuu ujeedaa basriyuuna weeyaan marka shiin oo qablahu ya ay tahay basriyuuna weeyaan wixii reer basrood aragto waa cayshiyun wabilmuhmalati iyadoo marka shiinka aan la dhibicayninoo siin laga dhigay la tiray maca almuwaxadati lala qabo ay ka horaysa ba muwaxado ah kuufiyuuna w see noqonaa marka siin siin ka dhig meesha ya ba ka dhig cabsiyou noqonaa cabsiyun ayb kuufiyuuna w reer kuuf oo dhan meeshaa ku aragto waa cabsi yacnii wixii sidaan u qoran waa cabsi baad akrinayna cubaydullahi bnu muusa alcabsiyu baadaam cusmaan bnu abi shaybata alcabsiyu abu bakr bn abi shayba alcabsiyu waa alcabsiy bacd اnaas marka waxay u dabdiyaan alcabasiyu dadaa dhaho ba'day kor dhigaan alcabsiyu weeyaan markayb wmaca nuuni wabilmuhmalati iyadoon shiin la dhihin ee siinkii muhmalada ahaa loo dabdiyo maca nuunina lala qabo oo xagga hore yacnii nuun la dhigo alcansiyu bay noqonaya marka meesha shiinka siin ka dhig nuunna ka hormari alcansiyu shaamiyuuna weeyaan marka haaliban sida badan ayb maxaa yeeley camaaru bnu yaasir waa cansi maca annahu macduudun fii ahli اlkuufa haaliban uu middan dambe yidhi isagoo cansi ah ayuu haddana kuufa u nisbaysan yahay camaar waa iska aalibcibaarada ibnu maakuula iyo samcaanina waxay ahayd wacudmu cansin fi shaam ayaga saasay ka dhigeen wacudmu cansin qoladaa cansi badankood fi shaamay ahaayeen wa caammat lcayshina fi lbasrati abu cubayda kulluhum bidami cabiida iyo cubaydu kala saaraya kulluhum bidami weeyaan abu ubayd maaha abu cubaydata iyadoo markaa h xagga dambe looga daray baa laga hadlaa kulluhum bidami weeyaan daara qudni waxau yidhi laa naclamu axada yuknaa abaa cubayda bilfatxi qof iyadoo kuniyaysan abaa cabiida la yidhaha ma arkin kuniye iyadoo oho laakiin kugu qayda iyadoo magaca waa jirtaa cabiidata bnu camrin isalamaaniyu baa ka mid ah iyadoo magac waay laakiin taas iyadoo kunyaa ah abu cubayda iyo abu cabiida kulluhu abu cubayda wax abu cabiida la yidhaha ruwaadda malag asafar ayb bifatxi ilfaa kunyatun kunya way abu safar wa biiskaanihaa iyadoo fa'da la reebayna filbaaqi inta kale wadan ay ilasmaa baa laga wadaa asmaa iyo kunyaa midaan lagugu kala dabdiyo waxay kunyaa waa abu safar fada waa kor dhigan tahay wixii asmaa ahna waa reeban tahay fada asafru yaad arinaynaayb ibnu صalax wuxuu yidhi min almaqaaribati man sakana alfaaa fii abisafar oo abusafr qaariiriyaa jiro iyadoo kuniya ah haddana fada reebay ayb saciid bnu yuxmid ayb wadalika khilaafu maa yaquuluhu ahlu اlxadiid waxa ahluxadiidka ay dhahayaan yani waa ka duwantahay ayb saqrina waa jira asmaada waa ku jira waa soo gelaa isagana shaqarna waa ku jira shaqar iyo saqr iyo abusafar iyo asafru ayb ayb intaa kaa uga baxma cislun casal iyo cislun casal iyo cislun ayuu kan sheegaan cislun bikasrin uma iskaanun bikasrin loo dabdiyey caynka la hoos dhigay uma iskaanin oo siinka la reebo cisl yacni kullu ruwaati sidaas ilaa casala bna dakwaan maahan cislun cisl kulluhu bikasri اlcayn cayntoo la hoos dhigo waaye ayb uma iskaanin biiskaani siin uma iskaani siin almuhmalatayn ayb cisil kulluhu caynka waa hoos dhigan yahay siinkan waa reeban yahay ilaa casala bna dakwaan maa hore alahbaariy bifatxihimaa ayaga caynka iyo siinka kor dhigan yihiin casal ayaa la leeya daara qulni baa sheegay halkaa iyadana uga baxa cisil iyo casal ayb kulluhu waa cismi ilaa ninkan umbaa bes kitaab allaala kitaabkaa ku aragta hannaamun kulluhu bilmucjamati weeyaan wnuun wa binnuun ilaa waalida caliy bni cahaam caliy bni cahaam aabbihi maahan cahaam fabilmuhmalati waalmuhallaati hannaam iyo cahaamoo hadda kala saara hannaam iyo cahaam isku siyay u dhigmaan dhibcaha haddaa ka tagto kulluhu waa hannaam marka ilaa cahaam waalidu cali maahan cali ibnu cahaam ayaa kaas leedahay alcaamiri alkuufi ayb qumayrun qumayr iyo qamiir ayuu kala saaraa mukabar iyo musaqar qumayrun kulluhu madmuum sidaa u dhigan aa aragto dhammaantiis waa wada gudan yihiin qaafka waa gudan yihiin ayb ila imra'ata masruuq masruuq xaaskiisii maahane fa bilfatxi iyada qamiir ayaa la dhihi jiray miswarun kulluhu maksuurun dhammaantii waa hoos dhigan yahay mukhafaful waawdiisana tu la khafiifiyey waay miswar ila bna yaziid maahane asaxaabiy ibnu yaziid asaxaabi ma ahane ayb oo kaa isaga marka muxuu noqonayaa marka musawar ayb fbidami watashdiid uu leeyahay ila bna yaziid aلصaxaabiy maana wabna cabdilmelik alyarbuuciy musawar ibn cabdilmelik musawar ibnu yaziid fabidami watashdiid ayb oo waawdu ay kor dhigan tahay musawar saasuu noqonaa marka aljammaalu ayb aljamaal iyo alxamaal xamaal iyo jammaal uu kala saaraya aljamaalu kulluhu dhammaantiis biljiimi weeyaan fi sifaati xaal uu yahay dhexdeeda ifaatka muxuu ka ictiraazaa asmaa iyo waxa hadduu noqdo yani asmaada caadi qof magac ahaan yani hadda sifaat alqaabtuu ka wada laqab markuu yahay daabitka uu soconayayb aljamaalu kulluhu biljiimi weeyaan fi sifaati ilaa haaruuna bna cabdillaahi alxamaal ma ahan fabilxaa'i اlmuhmalati waayo kaas jaءa fi اlasmaa'i asmaada dhexdeeda waxaa ku yimid abyadu bnu xamaala ku marka uu yahay yani iyo xamaal jammaalka badan muusa bnu haaruun aabbihii oo haaruun bnu cabdillaahi ah laqabkiisa mooyaane xamaaluu ku yimid asaga inta kale waa jammaal naanaysada asmaa'da laakiin waxaa la arkay iyadoo isim xamaal ah waa la arkay oo abyad bnu xamaalkaas iyo waxamaal bnu maalik bilxaa'i wahayrihim iyo ayrkood alhamdaaniyu hamdaaniyun iyo hamadaaniyun ayuu kala saara alhamdaaniyu biliskaani biiskaani اlmiim uu ka wada wاlmuhmalati yani wbidaali اlmuhmala hamdaan fi lmutaqadimiina mutaqadimiinta dhexdeeda akaru mid ku badan wabilfatxi miimka la kordhigo wlmucjamati wabidaali lmucjamati daal la dhibiceeyena la dabdiyo fi lmutaakhiriina akaru mutaakhiriinta dhexdeedu ku badan yahaymutaqadimiin haddaa aragta hamdaan waana iyada nisbay badanaaba ku timaada fulaan ibnu fulaan mutaqadimiin hadduu yahay alhamdaaniyu camr bnu cabdillaahi alhamdaaniyu abu isxaaq asabiici dadkii dambe laakiin mutaakhiriinta maxaa ku badan marka la nisbaynaayo hamadaani alhamadaaniyu ayaa laleeya hamadaan baldatun fii faris hamadaanna waa baled hamdaanna waa qabiilo ciisa bnu abi ciisa alxanaaq xanaad iyo khabaad iyo khayaad xanaad iyo khabaad iyo khayaad ayuu kala saaraya ciisa bnu abi ciisa alxanaad bilmuhmalati wannuuni ayaa la dabdiyey ayb muhmala ah la dhibic iyo nuun wabilmucjamati maca almuwaxadati wabilmucjamati na waa la dabdiyey ayb mucjama muxuu ka wadaa marka xadii marka dii la dhibiceeyo kor laga dhibiceeyo xaadi macal muwaxadati lala qabo oo ba'dii muwaxadada ahayd ila almuwaxada hadduu ku yidhaa ba'iyo ou kala saara wax kale ma nuun maadaama tii hore uu kugu soo sheega nuunka asaga yacni waa waxaa weeyaan wanuuniyo buu ku soo yiri isaga kaanayb khabaad oo noqona marka wa maca almuhannaati iyadoo yadii dii la laba dhibiceeye taxtu hoos laga laba dhibiceeye iyadoo ah meeshii nuunkii marna muwaxadaa ku beddeshay xadiina kha mucjama ayaa saartay khabaadoo noqday khadii sideeda u dayso ba'dii waxaa ku beddeshaa ya mucjaeeya ku bedelo hoos laga laba dhibiciyey maxay noqonay marka khayaaq khayaaqun marka muxuu kala saaraa xanaaq iyo khabaaq iyo khayaaq saddexdooduna waxaa weyaan waa alqaabi waa wada alqaab badanayb kulluhaa jaa'izatun dhammaan waa bannaan tahay yay ku bannaan tahayna ciise bnu abi ciisa oo ciisa bnu abi ciisa alxanaad alkhabaab alkhayaad saddexdaba waa yahay ayb xanaadka waxaa weeyaan baa'icu lxanuud ayb khabaadkuna waxaa weeyaan midka geedaha caleemaha ka jafo khayaadkuna waxaa weeyaan ninka loo nisbeeyo almansuub ilaa mihnati alkhiyaaa alkhayaaa ayb wawaluhaa ashharu xanaadkaas aad ashhar ah wa miluhu waxaa isaga lamida muslimun ilkhayaad wa fiihi alaaatu baa ku jirta khayaadun khabaadun xanaadun alqismu aani qaybka labaad qaybka labaad marka waa wixii daabid leh buu ka soo maa waqaca fi saxiixayni aw ilmuwaa kitaabbaa lagu qayday hadda marka ayb wixii saxiixayn ku jiro ama muwaa ku jiro ayb kuwaan marka maskaxdaada waxaa ku haynaya saddexdaa kitaab bis yasaarun kulluhu bilmusannaati kulluhu bilyaai almusannaati ya-dii laba baa la akhriyey loo dabdiyey uma almuhmala oo siin laga dhigay yasaar yasaar iyo bashaaroo rabaa inuu kala saaraan ilaa moxamed bnu bashaar ma ahan bundaar fabilmuwaxadati ba baa la akhriyay muwaxada walmucjamati iyo shiin la dhibiceeyey maxamed ibnu bashaar waalidkiis maahane inta kale maxaad leedahay haddaa bukhaari iyo muslim iyo muuta joogtid iyo saara akhrinay wa fiihaa <coughs> waxaa ku jira sayaarun sayaaru bnu salaama wabnu abi sayaar bitaqdiimi الsiin siinka la hormariyo oo ya-da laga hormariyo sayaar iyo markaa la ihahdo cala alyaa اlmushadada laga hormariyo bishrun kulluhu bikasri اlbaaءi اlmuwaxadati bishr iyo busr ayuu kala saaraa kulluhu bikasri اlmuwaxadati weeyaan wa iskaani اlmucjamati iyo yani shiinkoo la reebo ilaa arbacatun afar mooyaane fabidammihaa yaa ba'digoo la godo wa ihmaalihaa iyo shiintii oo dhibcaha laga tiro la dhibic tiro siin laga dhigo <clears throat> ayb aafar maahane afartaa iyaga busr baa la akhrinaa cabdullaahi bnu busr wa busr bnu saciid wabnu cubaydillaahi yani busr bnu cubaydillaahi wabnu mixjan addiiliy busr bnu mixjan addiiliy waqiila haada midkan dambe bilmucjamati yaa la yidhi bishir ayb waa sufyaan hawri iyo daara qutni iyo baa dhaheen ciraaqina waxa uu yidhi ibnu salax ma sheegin busr almaasini xadiidkiisana saxiixu muslimku ku sugan yahay nin shanaad baa jiro ayb bishir iyo busrna halkaa uga baxa busr shan waa haddii lagu daro midkaan ciraaqi sheegaya inta kale shantaa marka laga reebay maxay noqonayaan bishir ayay noqonayaan ayb bashiirun bashiir iyo bushayr ayuu kala saaraa bashiir iyo bushayr bashiirun kulluhu bifatxi اlmuwaxadati weeyaan wa kasri ila اnayni laba ma ahane fabidami bushayr waa iyo kuwa ayb uma wixii intaa ka soo haro alfatxu weyaan ayb uma biاlfatxi muu idin yidhi mise uma alfatxu fabidami weyaan baadoo la godo uma alfatxu shiin la kor dhigay yaa ka la jiro ayb bushayr saasay noqona ayb bashiir iyo bushayr kulluhu waxa uu ku yidhi marka waa bashiir ilaa laba un marka laga reeba oo iyagu bushayr ku imaanayo labada oo shiinkana la kordhigayo labadaa marka yaa waay bushayr bnu kacab wa bushayr bnu yasaar labadaa bushayr bis inta kale bashiir ah laakiin waa wixii bukhaari muslim iyo muwaddaca ku jiro bushayr ibnu kacab waa ninkii eh, cimraan bnu xusayn ay dhex martay yanii intuu yidhi cimraanoo xadiidkii nebiga ka sheekaynayo alxayaau khayrun kulluhu ayaa wuxuu yidhi yaa abaa nujayd inaa lanaqra'u fii suxufina ana minhu eh, waqaaran wa minhu dacfan saasoo kale u sheegana annaga waxaan aq yidhi in xishoodka qaarkiis ou dacfi yahay markaasuu cimraan bnu xuseyn waxa uu ku yidhi uxadiuka can rasuulillahi sal l salam watuxadiunii can suxufika aad buu marka u canaantay ilaa dadkii ay yidhaahdeen xataa yani ilaa aan ka dejinno oo dhahno yaa abaa nujayd inahu mina inahu laa ba'sa bihi ninkaan nin markaan ka xumaatay waaye nin annaga naga mida waaye nin fiican waaye inahu laa ba'sa bihi iska dhaaf ilaa aan markaa ka dhahno nin xun ma uusan ahayn markaasaa uun xoogaa warkaas ka fakaday ayb bushayr ibnu kacab ninkaa marka xadiikiisa muslim saxiixu muslimka uu ku jiro ayb kaa ma waaalian iyo mid saddexaadaa jiro bidami lmuhannaati <clears throat> ayb laakiin isagu aan ba iyaba ahayn bidami lmuhannaati ya-da ta la laba dhibiceeyey min taxti hoos laga laba dhibiceeyey godaalkeeda la akhriyey wa lmuhmalati siinta muhmaladana la kor dhigay muxuu noqonaa yusayr saddex bashiir iyo bushayr iyo yusayra meesha isdama socda marayb yusayr bnu camrin wayuqaalu fiihi midkan waxaa la yidhaha usayrna waa la dhahaa waraabican ku afaraadoo bidami nuuni nuun la goday wa fatxi lmuhmalati muhmalada siinka muhmaladoo la kor dhigay qaanu bnu nusayr layidhi nusayr ayb markaas marka wuxuu uga baxay bashiir iyo bushayr yusayr iyo nusayr afartaa waa mutalif mukhtalif ah kulluhu bizaayi kulligiis waa zaayi zaayi carafkan marka zaay ayaa la yidhaha zana waa zaana waa la dhahaa za za bilqasri ayb xarafkan marka la sheegayo zaayunna waa la dhahaa zana waa la dhahaa za za bilqasri ayb ilaa alaaatun saddex maahan ilaa alaaatun saddex mooyaane saddexdaa marka maxay noqonayaan burayd bnu cabdillaahi bni abi burda bidami اlmuwaxadati ba'da la godo wa biraa'i ra' la akhriyo wa muxamed bnu carcarata bni اlbirand albirand bilmuwaxadati waraa almaksuuratayn ba muwaxada ee ra' la hoos dhigay albirindi waqiila bifatxi maa barandna waa layidhi uma nuun iyo wacaliy bni haashim bni albariid ayb bifatxi اlmuwaxadati bacdoo la kor dhigo wa kasri zaayi zaayid oo la hoos dhigo wa muhanaatin min taxt iyo mid la laba hoos laga laba dhibicey iyo burayd ayuu kala saaray yaziid iyo burayd ayb birindina marka waa soo geliye iyadoo laftirkeeda waa ku jirtaa yaziid iyo burayd iyo birind ayb kullu yaiidkaa badan marka kuwan kale umbaad yaa marka la xifdina albara kulluhu dhammaan bitakfiifi wyan bitakfiifi ra ra la fududeeyo ilaa abaa macshar mooyaane albaraa ayaa meelaa kaas ra-diis waa shidan tahay albaraa baa la leeyahay amaa inta kale iyo abaalcaaliya mooyaane abulcaaliya albara baa la leeyay abulcaaliyan marka rufayc ma aha rufayc ibnu mehraan ma aha waa mid kale ziyaad ibnu fayruus albara baa la yidhaha abulcaaliya mufasirka ah, laakiin rufayc baa la yidhaha isaga ibnu mehraan ayb bara baa badan bara marka labadan bay kugu imaana muslim bukhaariga iyo muslimka iyo yani muwadaa ayb saxaabiga marka albara bnu caazib uu noqona albara albara bnu caazib albara dad u akhrinaya dadka qaarkood waa shidaayeen albara ibnu caazib uu leeyahy mana socsaana maa bara kuwan xaariatu kulluhu bilxaa'i waa jaariya iyo xaarisaw kala saara jaariya iyo xaarisa ayb kulluhu bilxaa ilaa jaariyata bna qudaama maahan wayaziid bna jaariya ma ahni fabiljiimi baa ku alla inta kale xaarifta iska akri jiimna kuwaa unba akri jariir biljiimi wاraa jariir iyo xariis iyo jurayr jariir biljiimi waraai jiim iyo ra ilaa xariiza bna cumaan ma ahna kaasa maxaa leel xariis waaye jariir ma aha iyo wa abaa xariis xariis oo abaaxariis mooyaane ayb waa isaga kunyadaa ku yimid ayb ilaa eh, wa abaaxariis cabdallaahi bn alxusayn alraawi can cikrimata ka wariyey fabilxaa'i wazaayi weeyaan kaas xariis akhiiran ayb zaayida marka ay dambayso akhiiran marka wuxuu kuu leeyahay inaad u malayso wuxuu diidaa ra'da hore in zaay laga wado xasiis iyo wax saas aad fahamta macnaha ayb zaa'ida tan dambe waayo uu ku leeyahay marka xagga dambe xariis labadaa waayo inta kale jariir waay marka ayb wayuqaaribuhu kan waxaa u dhow oo lakbaabka aan gelaynin xadiid bilxaa'i waddaal waalidu cimraan wa waalidu zayd wa ziyaad ayb waayo xadiir khiraash ayb khiraash iyo xiraash khiraash iyo xiraashuu kala saaraya kulluhu bilqaa'i almucjamati weeyaan ilaa waalidu ribciy ribciy aabbihii maahani fabilhumalati ribciyu bnu xiraash ayaa kaa u noqona xusayn xusayn iyo xasiin ayuu kala saaraya kulluhu bidammi wasaadi almuhmalati god iyo saad la dhibic xusayn almuhmala ilaa abaa xasiin mooyaane cuثmaan bnu caasim fabilfatxi weeyaan isaga iyo abaa saasaan abuu saasaan muxuu noqonaa xudayn bnu اlmundir xusayn iyo xasiin iyo xudayn abuu saasaan isaga xudaynuu noqonaa ayb fabidami wadaadi اlmucjama xasiin abuu xasiinna waa xasiinkaas cuثmaan bnu caasim inta kale xusayn ayb xaazim xaazim iyo khaazim ayuu kala saara xaazim iyo khaazim xaazimun bilmuhmalati ilaa abaa mucaawiya mooyaane abuu mucaawiyata adariir <clears throat> muxamed bnu khaazim ilaa abaa mucaawiyata muxamed bna khaazim maahan bilmucjamati ayb xayaan xayaan iyo xibbaan iyo xabbaan xayaanu kulluhu bilmuanaati weeyaan ya laba dhibicaysan ilaa xibbaana bna munqid ma ahan waalidu meeshaasillaa xabbaan ilaa xibaan aniga dhigay xayaan iyo xabbaan waa saaraya xabbaan waa xibbaan ma ahan xayaanu kulluhu bilmuanaati ilaa xabbaanu ilaa xabbaanu bnu munqid mooyaane waalidu waasi waalidu waasic ibnu xabbaan m mooyaane kii addan baa la fasira waasic aabbihiis xabbaanuu noqonaya isaga xabbaanu bnu munqid inta kalena xayaanay noqonayaan iyo wajaddu moxamed ibni yaxya bni xabbaan iyo wajaddu xabbaan ibni waasic ibni xabbaan kuwaasoo dhan marka waxaa weeyaan intaas waa xabaan inta kalena waa xayaan waxabaan ibnu hilaal mansuuban wagayra mansuubin ayb xabaan ibnu hilaal albahili isagoo la nisbeeyo aabihii loo nisbeeyey iyo isagoon loo nisbayninba aabbihii oo mararka qaarkood bay shuyuuqda midkan dambe xabaan iska dhahaan marmarna xabaan ibnu hilaal way nisbeeyeen saas unbuu ka wadaa can shucbata xaal uu ka warinayo raawiyan can shucba ayb isagoo shucbo ka warinayo wawuhaybin wahamaamin ka warinayo wakayrihim ka ka wariyo fabilmuwaxadati wafatxi ilxaa kuwaa iyaga marka waa ba baa laga dhigay muwaxada'a la haldhibiceeyey xadana waa la kordhigay xabbaan ayb ayb midkan dambe marka shuyuukhdiisa ku soocmayaa uu kaga soocmayaa kuwa kale waxabbaan bnu caiya wabnu muusa mansuuban wagayra mansuubin isagoo la nisbeeyey iyo isagoon la nisbaynin kan mansuuban ilaa abiihi wagayra mansuubin asna shuyuukhdiisuu ku kala soocmayaayo yarwi wuxuu ka wariyaa can cabdillaahi huwa bnu lmubaarak ayb iyuu ka wariyaa intaas la soo sheega waa wada xabbaan wa xibbaan ibnu اlcaraqa fabilkasri wاlmuwaxadati xibbaan weeyaan kaas iyo ba la hal ayb waa midkan dambe ayb waqiila ibnu caiyana waa la yidhi meesha ibnu caraqa uu leeyahay ayb maadadan waxaa kaloo soo galay leeyihiin waxibbaanu bnu اlcaraqa fa bilkasri wاlmuuxadati weeyaan kaasna marka xibaan iyo xabaan iyo xayaan xayaanaa badan xabaanku waa kuu soo tiriyey xibbaankuna kan keliya xabiibun kulluhu bifatxi اlmuhmalati xada la dhibic tiray kordhigeeda waa kulli xabiib ilaa khubayb bnu cadiyin mooyaane wa khubayb bnu cabdiraxmaan bni khubayb wahuwa wa huwa qubaybun weyaan hayru mansuubin can xafsi bni caasim yarwi can xafsi bni caasim wa abaa khubayb mooyaane kunyatu bni zubayr cabdullahi bni zubayr kunyadiisa abuu khubayb waay fabidammi اlmucjamati xabiib waaye dhammaan ilaa khubayb ibnu cadiy iyo khubayb ibnu cabdiraxmaan oo marna soo nisbaysan la sheega marna nisbada laga tago khubayb la yidhaha iyo kuniyada cabdullahi bnu zubayr mooyaane abuu khubayb waa iyada inta kale xabiib xakiimun kulluhu bifatxi ilxaa xadoo la kordhigo waa xaakiim ilaa xukaym bnu cabdillaahi maaha xukaym xakiimun xakiim kulluhu bifatxi ilxaa dhammaan xad oo la kordhigo xakiim ilaa xukaym bnu cabdillaahi maaha oo isaga waa xada waa godanta waana musaqar iyo wasurayqa bna xukaym mooyaane fabidami rabaaxun kulluhu bilmuwaxadati ila ziyaad bnu riyaax maaha can abi hurayrata yarwi can abi hurayra fii ashraaqi saaca buu ka warinayaa fabilmuhannaati <coughs> ya-dii la laba dhibiceeyey hoos laga laba dhibiceeyey cinda alakariina inta kale waa rabaa waqaala albukhaariyu bilwajhayni bukhaari wuxuu yidhi midkan ziyaad bnu rabaax iyo ziyaad bnu riyaax labada wej waa sheega isaga zubayd ayb zubayd iyo zuyayd ayuu sheega zubaydun laysa fiihimaa saxaynka bukhaari muslim dhexdooda maba ahanba ilaa zubayd bnu اlxaarif maana bilmuwaxadati uma almusanaa walaa fi lmuwaai muwaaana ma jiro ilaa zuyayd ibnu salq maahan bimuhanaatayni laba ya oo laba dhibicaysan yugsaru awaluhu wayudamu kan hore waa la ayb yugsaru awaluhu kan hore waa la hoos dhigayaa wayudamu ayb waana la godaa uyiid iyo uyeyd ayb halkan marka saxiixayn wuxuu ku leeyahay zuyeyd iyo zubayd soo maaha zuyeyd iyo zubaydaa la kala saara wax allaale wixii saxiixayn aa ku aragto waa zubayd zuyeyd uu ku jira saxiixayn muwaaa kii a ku aragtana waa uyeyd ubayd male muwaaamuwaaana uyeydaa ku jiro ubayd male saxiixaynkana zuyeyd male zubayd umbaale ayaa ku jirazubayd bn xari alyaami marka waa zuyeyd ibnu salt ayb oo muwaa ah, yani sulaym kulluhu bidami waa saas sulaym siinkoo la godo ila bna xayaan mooyaane fabilfatxi saliim saliim iyo sulaymna waa kuwa sulaym baa akhrinay ilaa saliim ibnu xayaan maaha shurayx iyo surayj uu kala saaraya shurayxun kulluhu bilmucjamati walxaa waa shurayxdaasaa badan ila bna yuunus maahane wabna nucmaan maahane waaxmed bna abi surayj maahane fabilmuhmalati waljiim siin waa dhibictir iyo jiim waay kuwaa dhan ayb ila bna yuunus muxuu ka wadaa surayj ibnu yuunus wabna nucmaan surayj ibnu nucmaan kan kalena waaba sheegay axmed ibnu abi surayj saalimun kulluhu bilalif dhammaan waa alifou wataa saalim ilaa salma bna zariir mooyaane wabna qutayba maahne salmu bnu qutayba wabna abidayaal maahne salmu bnu abidayaal wabna cabdiraxmaan maahne fabixadfihaa aliftoo la gooye salmi salmi salmi iyo saalim marka isku dhigaal waa noqon karaan maxaa yeele aliftan waaba layska gooyaa mararka qaar ayb <clears throat> in badanna rasmiga qur-aanka waa kor baa laga saaraa iyadoo si dadka loo tuso waxay ku timid iyadoo la gooyo marka maadaama ay goyi karto waa saalim iyo marka salmuno inaad kala ogaato saalimta alifteeda maadaama la goy karo dhigaal ahaan loo goy karo sulaymaanu kulluhu bilyaa wa ah. ilaa salmaan alfarisi maahane wabna caamir maahane salmaan bnu caamir walaqar maahane wacabdaraxmaan ibna salmaan mooyaane fa bixadfiha salama bifatxi laam kulluhu sidaa weeyaan kulluhu salama bifatxi laam salamatu kulluhu bifatxi laam oo ah ilaa camra bna salima maahani waa la hoos dhiga laamka imaama qowmihi wiilki yaraayo dadkiisa tuji jiray wa bani salima qoladii ansaar ahayd oo reer bani salima diyaarakum tuktab aahaarukum nabigu u yiri sal slam jaabir iyo mucaad bnu jabal iyo ay ka dhasheen wa bani salima min alansaari yacnii caalay ka ahaadeen fa bilkasri weeyaan kuwa salima laamka lahoos dhigo wa fii cabdilkhaaliq ibni salima alwajhaani baa ku sugan salama iyo salima labadaasaa ku sugan ayb marka qoladan marka bani salima marka la sheegayo magac ahaantooda bani saliima ayaa la leeya laamku waa hoos dhiga haddii la nisbaynayo laakiin maxaa see la dhahaya ayb waxaa la leeyahay asalimiyu mase asulamiyu baa la dhahaya ayb marka iyaga markaa yani qoladan marka la nisbaynayo hadda marka qabiilada magaceeda la sheegayaa salimadan iyo uu ka hadla asagana qofka marka loo nisbaynayo asulami baa layska dhahay jaabir bn cabdillaahi asulamiyu ayb asalimiyuna waa la yeeli karaa ayb shaybanu shaybaan kulluhu bilmucjamati waa shiin wa fiiha sinaan ibnu abi sinaan ayaa ku dhex jiro ayb wabnu rabiica sinaan bnu rabiica wabnu salm sinaan bnu salma waaxmed bnu sinaan waabuu sinaan diraaru bnu mura wa ummu sinaan fabilmuhmalati wanuuni weeyaan kuwan shaybaan iyo sinaanoo kale saara cubaydatu bidammi weyaan cubaydatu cubayda kulluhu dhammaantiis bidammi ila asalmaaniy maahane wabnu sufyaan maahane ila asalmaaniy wabna sufyaan maahane wabna xumayd wacaamira bna cabiida fabilfatxi waaya kuwa cabiida baa la dhahaya cubayd kulluhu bidami cubayd oo dhan haddaa aragto saxayn iyo kulluhu bidami cubaadatu kulluhu bidami weeyaan cubaada ilaa muxamed bna cabaada ma shaykhu اlbukhaariy fabilfatxi waa isaga cabdatu biiskaani اlmuuxadati ba'doo la reebo ilaa caamira bna cabada ilaa caamira bna cabada ba'doo la kordhiga wabajaalata bna cabada fabilfatxi waliskaan ayb cabada iyo cabda labada marka waa ku sheegeen ayb yanii fabilfatxi waliskaan wuxuu ka wadaa labada arrinba waa la yidhi ayb abbaadu cabbaadun kulluhu bilfatxi wاtashdiid weyan cabbaad ilaa qaysa bna cubaad maahane fabidami watakfiifkaas caqiilun bilfatxi weeyaan ila bna khaalid maahane cuqayl ayaa kaas la dhahaa cuqayl bnu khaalid alayliyu alraawi can الzuhri ayb wa huwa can الzuhriyi ay wahuwa isagu yarwi can الzuhriyi buu ka wariyaa ayb hayra mansuubin isagoon la nisbaynin isagoon la nisbaynin wuxuu ka wadaa cuqayl bis baa la dhahaa ibnu khaalid iyadoon loogu darin baa badan yani riwaayadu saasay ku timaadaa badana wayaxya bna cuqayl maaha wabani cuqayl fabidami waa kuwanay oo dhan waaqid kulluhu bilqaaf waa waafid ma jiro bukhaari muslim iyo muwadac waaqid alansaab nisbooyinka ukaale iyadana nisbooyinka mu'talifka mukhtalifka waa galaa iyadana alayliyu kulluhu bifatxi اlhamzati hamzadoo la kordhiga waa waskaani lmuanaati yada la laba dhibicayoo la reebo alayliyu ayaa la leeyahay ayb marka wuxuu ka wadaa eh, dhammaan noocan waa marka nisbatan ilaa aylah qaryatun calaa <clears throat> baxri alqulzum <clears throat> marka hadalkan marka muxuu ka wadaa weli waxuu daba taagan yahay saxayn iyo muwaa waxa ku jiro haddaad saxayn iyo muwadaa ku aragto fartaan alayliyu iska akhriya ubulli ha akhrinin buu ka wadaa alubulliyu maba leh bukhaari muslim iyo muwada wuxuu yidhi qaadi ciyaad walaysa fi اlkutubi الثalaaثati alubulliyu bilmuwaxadati ma jirto qaadi ciyaad bayr ibnu salaaxa ka daba tegey waxau yidhi ana shaybaana bna faruuq ubulliyun weeyaan ninkan waqad rawaa lahu muslimun alkaiira muslim baan wax badan ka wariyey ayb laakin ida lam yakun fii shayin min dalika mansuuban falaa yalxaqu ciyaadan minhu takhطi'atan halkan marka wuxuu leeyahay laakiin haddaanu ku soo aroorin isagoo nisbaysan hadda ciyaad gef markaa lagu xukumayo wxuu ka wadaa marka ayliyun iyo ubuliyun baa laga hadlayo wuxuu ku soo yidhi qaadiciyaad kuma jiro ubulli saxiixayn iyo muwadac ibnu salaax wuxuu yidhi waa ku jira shaybaanu bnu faruuq ubulli ah laakiin waxaa loogu cudurdaari karaa qaadiciyaad ee isagoo nisbaysan ma ku jiraa waayihi saxiixaynka ha ahaada qabiiladaas laakiin labadan kitaab muslim ma laga helaa shaybaanu bnu faruuq alubulliyu ma ugu taallaana haddaynan uguba oolin ma ku jira hadda marka ila annaga waxaan ka hadlaynaa ninka kitaabka akhrisanaayo hadday ka hor timaado xarafkan se u akrina haddaynanba kuba oolinba maxaalba loo keenaa marka meesha hadduu doon ha ahaada qabiiladaas saas u jeedaa marka albazaaz bizaayayni laba kulluhu bizaayayni bazaaz ilaa khalafa bna hishaam maahane albazaaz ayb ilaa khalafa bna hishaam shaykhu muslim ayb albazaar waa bira'sa wاlxasana bna sabaax ayb faakhiruhumaa raaun ayabazaar waa kuwaas albasriyu kulluhu bilbaa'i ba baa kulligood la akhriyey maftuuxatan wa iyadoo la kor dhigay iyadoo la hoos dhigay bada yani albasriyu iyo albisriyu labadaaba la nisbatan ila albasra weeyaan ilaa malika bna aws bni اlxadaثaan annasriya mooyaane nasri waay basri ma aha eh, wa cabdalwaaxid ibni nasriy wasaliman mowla nasriyiin fa binuuni weeyaan kuwaasoo dhan fadubia binuun baa loo dabdiyey ayb athawriyu wuxuu raba inuu kala saaro thawri iyo tawasi athawriyu iyo altawasiyu athawriyu kulluhu bilmuhallaati weeyaan ta la saddex dhibiceeyey ilaa abaa yaclaa mooyaane muxamed bna salt attawasiya fabilmuhanaati fowq tii la labadhibiciyo kor laga laba dhibiciyo yaa iyado la badiyo ayb watashdiidi اlwaawi almaftuuxati waawdi la kor dhigayna la shido attawasiy la yidhaha wabizayna jariiri iyo jurayri iyo xariiri aljurayriyu kulluhu bidami اljiimi wafatxi الraa'i ilaa yaxya bna bishr mooyaane shaykhahumaa shaykha albukhaariyi wamuslim fabilxaa'i almaftuuxati alxariiriy xa la kordhigay alxaariiyu kulluhu biاlxaa'i wاlmuhallaثati xaariiy wa fiihaa waxaa ku jira tan dhexdeeda sacdun iljaariyu biljiim u soo dhow yahay jaari iyo iyo xaariiy alxaraamiyu kulluhu bira araami ayb alxaraamiyu ayb wa qowluhu fii muslimin fii xadiidi abilyasar uu yidhi kaana lii calaa fulaanin alxaraamiy qiila bira baa layidhi waqiila bizay alxizaamiy waqiila aljudaamiy biljiimi wadaal ayaa layidhi midaana ayb marka wuxuu leeyahay eh, xaraami oo nisbaysan kulluhu biraa wixii saxayn iyo ku sugan muwaa ictiraadaa lagu keeno ictiraadkaas waxa uu yahay xadiid muslim ku jiro kaana lii calaa fulaanin alxaraamiy qiila biraa wa qiila bizaay taas ka hor wuxuu yidhi ibnu salaax marka eh, xaashiye oo markaa kitaabkiisa uu ku imleeyey laa yuraddu haada ka waxba laguma radiyo lianna almuraada bikalaamina almadkuur maa waqaca min dalika fii ansaabi اruwaati waxa annaga aan ka hadlayna waxaa weeyaan dadka xadiidka warinaayo ansaabtooda wixii ku dhacayaan ka hadlaynay ayb nin marka xadiidka matnigiisa soo galay iyo ma ka hadlaynin uu leeyahay alimaam nawowina irshaadka waa ku raacay markaasciraaqi wuxuu yidhi wahada laysa bijayidin liannahumaa dakaraa fii hada alqismi hayra waaxidin laysa lahum fi saxiixi walaa fi mowdici riwaaya ictiraadka wuxuu marka ictidaarkaas ma toosna maxaa yeele meesha waxay ku dhex sheegeen wax aan riwaayaba xataa ku lahayn saxiixaynka iyo muwadaa ishkaal bixin darteed ay u sheegeen kan marka oo matnigii ku dhex jiro min baabi owlaaba minhum banuu caqiil iyo wa banuu salima iyo khubayb ibnu cadiy iyaa ka mida iyo ayb waxyaalkaasuu soo sheegay aلsalamiyu fi اlansaari bifatxihaa aلsalamiyu fi اlansaari bifatxihaa wayajuuzu fii muxuu idin dhigay kabacdi meeshaas fii luayatin fii luatin wayajuuzu fii lugayatin ayb tashiiru lua fii lugayatin luqad yar waxaa ku bannaan kasru laami laamkoo la hoos dhigo assalimiyu la dhaho wa bidammi fii sulaym wa bidami siini siinka oo lagodo fii sulaym de meeshaan yani waa labadaanan yay ahayd bani salima marka qabiilo ahaan loo sheegaayo laamka hoos dhigan yahay bani salima qabiilada marka la sheegaya saasaa la dhahaa marka la nisbaynayo marka labada ku bannaan waa salamiyun oo badan iyo salimiyun oo luqad yar ah sulamiyun waa bani sulaym eh, ma aha yani qoladan ansaarta yani bani salima eh, marka la nisbaynaya marka assulamiyu waa bani sulaym laamka hoos dhigiisa iyo kordhigiisa laba luqa ah oo bani salima ah marka la nisbaynayo amaa qabiilada marka la sheegayo waa bani salima alhamdaaniyu kulluhu biliskaan walmuhmala hamdaaniyo dhan waa saas adaaye marka amdaan iyo hamadaanu kuu kala sheegay lakiin hadda muxuu ka wadaa saxiixaynka i muwadaa wax hamadaani amaba ku jira kulluhu waa hamdaan bukhaari muslim ay muwadaa ku aragto ayb mutalifkiibuu halkaa ku dhameeyey aad ugu dheeraaday marka sharaxana kulley wax badan buu ku dhigdhigay wabilahi towfiiq